bismi illaahi araxmaan <clears throat> iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai wa ashraf almursaliin nabiyina muxamed wa calaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi iddiin qaala abulwafaa ibnu caqiil raximah allahu tacaala walaa yukrahu alaklu washurbu qaa'iman wa yukrahu muttaki'an wa yukrahu waa karaahiyo waa la karaahiyeystaa cuniddii muttaki'an xaalu yahay qofka cuntada cunaya mid dengiiga mid dhinac u janjeera adabtan uu sheekhu halkan kaga hadlayaa waxa weeyaan aadaab alakli waطacaam ayuu soo hayey aadaab dhowra buu ka soo sheegay hadday tahay bisinka ilaahay lagu bilaabo alxamdu lilaahi lagu khatimo dhinaca haddaad cidla wadaagayso dhinaca ku soo xiga inaad ka cunto korka inaanad ka cunin cuntada hadday kulushahay ama qabowdahay inaanad afuufin hay-ada loo cunaya ee loo fadhiisanayana markaa diintu waa ay sheegtay wa yukrahu alaklu cunitaan baa la karaahiyaystay mutaki'an xaaluu yahay qofkii mid dengiiga marka wayukrahu naaifaacilkeed xaweyaan alaklu cuntadii wayukrahu waa karaahiya waa la karaahiyaystay alaklu cuntada ah muttaki'an xaaluu yahay qofka aakilkaahay cunayaa mid dengiiga dengiigow maxaa tahay waxaa weeyaan inuu dhinac u janjeero weeyaan qofkii u qalluucsan yahay waalmuttaki'u huwa almuctamidu calaa axadi jambayhi waa nin dhinac oo dengiiga oo suxulaysa ama suxulka ha ku ha ku jiifo ama barkimaa ha dhigto ama dhinaca ha isu qalloociyo amase gacantiisaba ha cuskado waa dhinac buu qalloocaa huwa almuctamidu calaa axadi jambeyhi bimutakain min wisaadatin barkimo aw gayriha kaasaa mutaki la yidhaahdaa waxaa u daliila oo uu ka soo qaatay xadiid abu juxayfa radi allahu canhu u wariyey qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi innii anigu laa aakulu muttaki'an innii laa aakulu muttaki'an innii anigu laa aakulu ma cuno cuntada ma cuno ee muttaki'an xaalaanay mid degiiga oo xadiisku wuxuu ina tusayaa <clears throat> nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu cuntada iska ilaalin jiray isagoo qaabkaas oo mutaki ah culimmaduna waxyaabaha loo diidey waxyaaba badan bay ku sheegeen waxaa ka mid a bay yidhaahdeen qofka doonaya inuu cuntada badsado oo aad iyo aad cuntada uga dhirgo ayaa qaabka u fadhiista waa limaa fil dhibaata ayaa ku jirta min alakli cunto badani la cuno oo qofku culays iyo nashaad la'aan iyo hadduu weliba caado ka dhigto dhiragta inuu maalin walba dhirgo hadduu caado ka dhigto xanuunnaa laga qaadaa cajiska iyo dhibaatada iyo hurdada iyo waxyaabaha badan lagu keenaa hadduu laakiin maalin iska dhirgo dhibaato malaha laha tafsiir waa tafsiirkaa hore itikaaga tafsiirka labaad waxaa sheegay sheekh la yidhaahdo abu sulaymaan alkhadaabi raximahullah wuxuu yidhi ana almutaki'a fi hada alxadiidi huwa almuctamidu cala alwitaa aladii taxtahu ninka mutaki'a waxa weeyaan waa ninka ku fadhiya gogol hoostiisa taalla sida inuu barkimo ama furaash ama mutarabic yahay oo lugaha isdhaafsaday oo si wanaagsan u fadhiistay kaas taana macnaheedu waxa weeyaan nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam haddaan wax cunayo gogol kama buuxsado oo kuma fadhiisto sida dadka ama kuraas kuma fadhiisto sida dadka doonaya inay dhergaan cunto badan cunaan saas culmo kalena way ku raacday laakiin waxay culimmadu leeyihiin qofku inuu tarabuc amase fadhiga wax ku cunaa dhib kuma jirto oo mutaki maaha luqada kuma jirto wa inama alitikaahu huwa maylun cala axadi iljaanibayni labada dhinac in dhinac laysu qalloociyo ayaa itika la yidhaahdaa saasaa culammadii sheekh ibnu baazi iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo culammada badankoodu saas ayay doorteen qaabka ugu fiican ee xaal marka la cunayo loo fadhiisanayo waxay yidhahdeen culimmadu waa in bidixda lagu yar fadhiisto lugta bidix lagu yar fadhiisto lugta midigna la yaro taago sida atixiyaadka oo kale maaragtay yusanu an yejlisa calaa rijlihi lyusraa wa yansiba alyumna sheekhu laado ibnu balbaal e, yaa kitaab laha mukhtasar ifaadaad buu ku yili culmo kale way marka xadiidka nebigu wuxuu sheegaya calayhi salaatu wasalaam innii laa aakulu muttaki'an buu leeyahay nahyi cadi kuma sugna oo dadka kama nahyin xadiiskaah xadiiskaasi dadka kama nahyin oo nahyi ma laha laakiin isagu sidii u cunayey uun ayuu sheegay ma garanaysaa xadiiskaas waa bukhaari laakiin waxaa jira nahyi kayfiyada aynu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nahyeeyey oo uu maaragtay xadiis ku soo arooray tabaraani min xadiisi cabdulaahi ibni mascuud radi allaahu canhu qaala waxa uu yidhi cabdulaahi ibni mascuud wuxuu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama can sawmayni nebiga ilaahay wuxuu nahiyey laba soom wa can salaatayn iyo laba salaadood buu diidey wa can lubsayni laba haboo dharka loo xidhaa buu diidey wa can madcamayni laba haboo wax loo cunaa buu diidey wa can nikaaxayni laba guur buu diidey wa can baycatayni laba ii buu diidey labada soom ee waxaa weeyaan soomu yowm alfitri fa ama sowmaani fa yowm alfitri wa yowm aladxaa labada ciidood in la soomo nebigu waa nahiyey calayhi salaatu wasalaam labada salaadood uu diidayna waxaa weyaan salaado badan weeyaane waxaa ka mid a ah kuwa xadiisku sheegayo marka salaada subax la tukado ilaa inta qoraxda ka soo baxayso in sunne la tukado iyo marka salaada casar la tukado inta qoraxdu ka dhacayso in salaad sunne la tukado labada salaadoodna waa nahiyey laba habxeeshada waa nahiyeyo waxaa uu nahiyey qofku inuu mara qura maaragtay ku sameeyo doonyaysto oo sida hay-atu samaa u xidho iyadoo cawradiisana ay xagga sare u furan tahay qaabka matal derigii hore dadku go' quray labisan jireen wax la mid ah wa can matcamayni laba cuntana waa nahiyeyo wa amal almatcamaani labada habee wax loo cunayaa waxa weeyaan fa an yaakula bishimaali qofku inuu bidixdiisa ku cuno oo bidixda wax ku waa nahiyey wa yamiinuhu saxiixatun iyadoo midigtu ay u fayowdahay waxaa kaloo nahiyey wayaaklu waa cunayaa mutakian xaalow yahay mid degiiga markaa sidaa fadliga badani waa in laga tago maarkay tarkul ittikaa itikaagana laba tafsiir baynu ku soo sheegnay waxaa saxan kaa dhinaca laysu qalqalluucinayo kaasaaan marka haddii uu qofku isagoo dhinac dhinac u jiifa uu wax cuno xagga caafimaadkana uma fiicna xagga caafimaadkana uma fiicna oo caloosha si wanaagsan dee ugu daagdegi marka qaabkaas culimmaduna waa isku qabatay haddii dee qaabka salmaan alkhaaabi uu sheegayo ay ansaxdo waa inaan aad looga buuxsan unbay cuntada uu oo maaragtay aad loogu fadhiisan oo aad iyo aad la isugu diyaarinoo midcirada oo dhan loo diyaarinoo midcirradoo dhan la buuxinoo lagu gurinoo qaabkaa ma garanaysaa wa yukrahu waxaa la karaahiyaystay oo karaahiye ah alaklu cunitaan baa la karaahiyaystay muttaki'an xaaluu yahay mid dangiiga qofkii uu cunayo oo dhinac dhinac isu qalluuciyey wa idaa araada hadduu doonaayo qofkii dafca inaa'i sharaabi sharaabka weelkiisa hadduu doonayo inuu u dhiibo aw luqmati hilib cuntada ah inuu u dhiibo qof kale markuu isagu cunay dafaca wuxuu u dhiibayaa ilaa man qof buu dhiibayaa qofkaasoo sabata ku sugnaaday can yemiinihi xaggiisa midig qofka midigta xiga wuu isu sidhaafinaya awalan ay fii awalin marka ugu horaysa kadalika kaana yafcalu nabiyu sal allahu calayhi waaalih wasalama sidaas ayuu nebigu ahaa kaana wuxuu ahaa yafcalu mid sameeya annabiyu sala allahu calayh wasalama kadalika mid sidaa sameeya baa nebigu ahaa sal allahu calayh wasalam oo marka loo dhiibo qofka midigtiisa unbuu isu dhaamin jiray tan aadab kale oo ku saabsan weeyaan cuntada haddii qofkii la siiyo biyo amase sharaab ama wax kale oo la wadaagayo qofku markuu intiisa ka dhammayso inuu midigtiisa u dhiibo qofka midigta xiga u dhiibo ee aan u dhiibin qofka u jecel yahay ama qofka fadliga badan aan u dhiibin qofka midigta xiga u dhiibo ayib maxaa u daliila waxaa u deliilaa xadiisu anas wakayrihi radia allahu canhu ana rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay utiya waxaa loo keenay utiya waxaa loo keenay bilabanin caano ayaa loo keenay nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam caanahaasoo shiibaa lagu barxay bimayn biyo lagu barxay caano la biyeeyey caanahan la biyeeyaa miyay bannaan tahay eh, haddii aad adigu aanad qishahayn oo adigu aad barxato ama lagu badinayo ama lagu khafiifinayo yaa qof dadka markay aad iyo aad usoo haraadaan biyo keliya lama siiyo caano barxan baa la siiyaa rimiigu saas ba yaqaaneen uutiya waxaa loo keenay bilabanin eh, caano ayaa loo keenay caanaha oo shiiba lagu barxay bimaayin biyo lagu barxay wa can xaal midigtana acraabiyun nin reermiya baa ka joogay markaa nebiga calayhi salaa slam xagga midigtaa waxaa ka joogay nin reermiya wa can yasaarihi xaal xagga bidixdaana abuubakrin abuubakr baa ka joogay radi allaahu canhu fa shariba waa cabbay nebigii calayhi salaatu wasalaam uma acdaa wuu siiyey alacraabiya kii reer miyiga ahaa ee midigta ilaahay fadhiisiiyey midigta xagga midigta ku beegay buu u dhiibay weelkii wa qaala waxa uu yidhi sala allaahu calayhi waaalih wasalam waxau yidhi alaymana ee alaymana ka midigaad fal aymana ka midigta kasii xiga halkaa ha ka socoto ilaa ay kusoo wareegayso bidixda ku soo noqonayso halkaa ha ka socoto marka xadiiskaasi waa mutafaqun calayhi muslim iyo bukhaariba waa ay soo saareen nebiga ficilkiisa calayh salaam iyo sunnadiisa taasi markaa waxayna tusaysaa fadligu inay jihadu leedahay xagga midigtu oo la eegayo midigta laga wareejinayo ee aanu lahayn qofka fadhiyaa waa la garanayaa darajadii abubakar radi allaahu canhu waa la garanayaa haddana isagii laguma bilaabine waxaa lagu bilaabay ahayo midigtii buu nabigu ka wareejiyey calayhi salaatu wasalaam waay marka aad adigu shaaha qaybinayso ama sharaabka ama wax qaybinayso ama cadar waxaad doonto qaybiyo halkaad ka bilaabaysaa waxay culimmadu yidhaahdeen hadduu qof dalbado yidhaahdo aniga waxaa biyaha lay keeno war biyo yaa haya dee dembiyiina meesha way yaaleen oo biyaha aad qaybinayso horta isaga ka bilow kaa dalbaday ka bilow eedna midigtiisa uun midigtiisa un ka wada waaya oo haddii dee aanay kala horrayn dee marka hore hadduu isagu ugu soo horreeyo dee markaa waad iyagiibaa dee qaadsiinaysa ayib marka waxaa lagu bilaabayaa haddii kale oon qof dalban ka ugu weyn baa lagu bilaabayaa waayo nebigu calayhi salatu slam arrintaa waan ku riyooday buu yidhi min xadiidi ibni cumar anna rasuula sala alla alay slam qaala wuxuu yidhi araanii fil manaami waxaan ku arkay waxaan is arkay hurdo ku riyooday atasawaku bisiwaakin anoo cadayanaya fajadabanii waxaa igu qabsaday rijulaani laba nin baa igu qabsaday oo iga jiitay doonanayana inay ku cadaydaan labadaa ninoo axaduhumaa midkood akbar uu ka wen yahay min al ka kale fanaawaltu waxaan siiyey asiwaaka cadaygii alasqara kii yaraa baan siiyo minhumaa labadooda ka mida ah baan cadaygii u dhiibay fa qiila lii waxaa laygu yidhi kabir kabir weyneyn ka weynsi ka qaad kaayro fadafactuhu waxaan u dhiibay ilaa lakbari kii weyn u dhiibay markaa ka weyn baa lagu bilaabaya odayga kabiirulqoomkaa ama madaxda ama haddii alla guron yahay si uun cilmi iyo sharaf iyo si uun ugu weyn ama meesha maaragtay ayaa lagu bilaabayaa oo isaga lagaga bilaabayaa weyaan culimadu waxay idhahdeen waxaa ku sugan ka da'da weyn in lagu horraysiiyo oo la horraysiiyo xagga cuntada xagga cabitaanka xagga hadalka hadalkana waa soo aroortay oo hadalka ka weyn nin qofka waaweyn noo fur socodka inaad sii hor ordin odayga eh aad ka yara dambayso aad ka dheeranaysa adigu soo maaha nif nif nif nif ka yar dambe odayga markaa hadalka iyo socodka iyo cabbitaanka iyo cunnada in qofka weyn lagu horaysiinayo sidaas ayaa laga qaadanayaa bay culimmadu yidhaahdeen ayib marka aad ka weyn ku bilowdo ma ka weyn midigtiisaaad ka wadaysaa mise midigtaadaad ka wadaysaa qofka mubaashirka ahay qaybinayaa ma midigtiisu ka wadayaa mise wuxuu ka wadayaa ninka qofka uu ku bilaabay midigtiisa ila kale midig bay noqon karaan culimmadu waxay leeyihiin waxa uu ka bilaabaya qofkani midigtiisa un adigu midigtaadun baad eegaysa safka xagga midigta kaa markaad kii weynaa u dhiibto ama kii waxaan dalbaday aad u dhiibto kii weyn markaa waxaad ka bilaabaysaa midigtaadaad ka bilaabanaysa waxaa la qaybinayaa haddii ay jiraanna waxay sunnadu tahay marka aad waxay qofkii xaajadii uu ka guto inuu ku soo celiyo qaybiyihii ee adigu aanu isu sii dhiidhiibin waxaa kaloo iyana xusid mudan qaabka innagoo soomaalidaba aynu isticmaalno oo inagu isdhaafino taasina way jirtaa waa wax iyana sax ah qofka hadduu siiyo xaqiisii marka loo dhiibo qofka kale isu dhaafiyo waa heli karaa waa xaqiisii uu ka tanaasulay oo qofba qof dhaafiyo oo qofba qof isii gudbiyo taasina waa iska bannaantahay waa jaa'is waidaa araada haddii uu doono qofkii dafca inaayi sharaabi sharaabka weelkii sharaabka ku jiray inuu dhiibo aw ilqumati cuntadii uu dhiibo dafaca waxaa uu u dhiibayaa ilaa man qof buu u dhiibayaa qofkaasoo can yemiinihii xagga midigta ka fadhiya ama ka jooga awalanay fi kaana wuxuu ahaa yafcalu nabiyu sala allah alay wasalam nabigu mid sameeya kadalika sidaas ayuu samayn jiray waman araada nooma aadaabtii markaa caamka ah intaasaynu kaga soo baxaynaa intaasoo adabood sideed adabood miyaa intaasoo adabood ayaynu kaga soo baxaynaa oo ka bilaabanaysay alaklu bibismi illah bisinka ilaahay in lagu bilaabo alxamdu lilaahi in lagu khatimo midigta in lagu cuno xagga kusoo xigta haddaad cid la cunayso inaad ka cunto xagga sare inaanad cuntada ka qaadanin ee aad dhinacyada ka qaadato inaanad afuufin inaanad maaragtay iyada waa khilaafkii ku jira waan soo marnay istaag in lagu cuno iyo cabitaan laakiin asal ahaan waa iska bannaan tahay waa bannaan tahay culamada qaar waxay dhahen karaahiya weeyaan oo karaahiya ku jirta waa in loo fadhiistaa haddii la fadhi la heli karayo haddii dani kugu keliftana waa la cunaya iyo inaan la cunin qofkii isagoo ah mutaki oo dhinac isu jejeedhiyey amase se maaragtay cuntadii waa inaanu cunin intaas ayaa aadaabta aynu ku daynaynaa hadduu cid u dhiibayna si laysugu dhiidhiibayay baa u dambaysayo waidaa araada dafca ilaa shraabi aw luqmati dafaca ilaa man can yamiinihi awalan kadalika kaana yafcalu nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam qaala raximah llahu tacaala waman araada nooma faslun haadaa kani mid wax kala saara weeyaan yafsilu bayna maa madaa wamaa sayatii waxaa tegay iyo waxa iman doona kala saarayaan waman araada nooma qofkii doono hurdo inuu seexdo yuqliqu ha xidho wuu xidhayaa baaba albaabkiisu xidhaya wa yuukiu waa guntayaa waa guntayaa ama waa xidhayaa siqaa'ahu sibraarkiisa wa yuqadii waa daboolayaa inaa'ahu weelkiisa wa yudfiu waa baktiinayaa yudfiu waa siraajahu faynuuskiisa ruwiya waa la wariyey fi sunani sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu wariyey kadaalika xaalay saa soo kala tahay caninnebiyi baana laga wariyey axaadiistaa nebiga ayaa laga wariyey halkan afar edabood oo ku saabsan aadaabta guriga ayuu sheekhu sheegay waxaa ka mida markaad seexanayso waman araada nawma yuqliqu baabahu afar adaboodu waaweyn weeyaan xadiis kole kusoo wada horto min xadiisi jaabir jaabir waxa uu yidhi can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam annahu qaala rasuulka ilaahay waxaa wariyey qaduu daboola alinaa weelasha daboola weelasha daboola wa awki uu xidha asiqaawa asibraarkana afka ka xidha wa aqliq uu soo xidha albaaba albaabka soo xidha wa adfi uu iska baktiya asiraaja faynuuska fa ina shaydaana laa yaxilu ma furo siqaa'an sibraar ma furo la xidhay walaa yaftaxu ma furo baaban albaab xidhanna ma furo walaa yagshifu daboolka kama qaado inaaan weel weel afka laga daboolayna dabool kama qaado xadiis kaloo laga wariyey jaabir waxa ahaa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi idaa kaana haddii uu ahaado junxu leyli habeenka bilowgiisu hadduu yimaado dhinaciisu macnaha junxigu waa iska uun waa naaxiyat lleil waa habeenka markuu bilaabanayo idaa kaana haddii la helo xasilo junxu leyli habeenka bilowgiisu ow amsaytum ama ad galabaysataan oo habeenkii soo gelayo fa kafuu celiya sibyaanakum caruurtiina celiya dibadda ka soo celiya oo dibadda ka soo xereeya fa ina shaydaana shaydaanka ayaa yantashiru soo faafaayo xiinaydin wakhtigaa ayuu soo faafaayo ciidama soo daayaa si kaleba ma ogaan karnin shaydaankii waqtigaa ah inuu suuqa kusoo yaacay oo suuqa wareegaalasanayo oo wax kharibayo ilaa waxyigunbaa noo sheegay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waynala talinayaan fa ina shaydaana shaydaanku yantashiru waa soo faafaa xiinaydin waqtigaa haddaba faidaa dahaba haddii ay tagto saacatu min alleyli xoogaa habeenahi hadday tagaan oo cishaha la gaadho fakhalluuhum iska sii daaya haddaad doontaan hadday meelay ku ciyaaraan oo bannaan haystaan ha iska ciyaareen fa aqliquu marka xidha al albaabada xidha wadkur isma allaahi magaca ilaahayna ku xidha bismillaah intaad tidhaahdaan albaabka soo xidha fa ina shayaadiina shayaadiintu laa taftaxu ma furto baaban muqlaqan albaab xidhan ma furto wa awki uu xidha qirabakum qarbadadiinana xidha qarbadka mataqaanin qarbad iyo sibraar labadaba waxay ka samaysan yihiin harag maqaar laga bixiyey weeyaane neef neef adhia ama ugaar ama wax la mida oo inta la habeeyey laga jaray maaragtay dhogortii laga rifay oo si fiican loo magdiyey ayaa meela laga sari maayo meel laga jiixi maayo wuxuu leeyahay madaxi neefka halkan madaxi oo xidhan iyo lugtii jeenigii kale iyo jeenigii kale oo isaguna xidhan iyo xaggii dambe oo isaguna lugihii laga bixiyey neefka oo isaguna habaysan oo isna xidhan marka waa wax yaroo aad maaragtay maqaarkii neefka oo aan la jeexjeexin markuna sibaa loo hugaa marka laga saaraya neefka se la yeelaya inta maaragtay xagga dambe laga soo yeeri daluuliyo wa yaqaanin markay qarbad iyo kala baxayaan dadka reer miigan ama sibraar ka samaysanayaan markaasaa say neefka saasoo dabeedna adigu maqaarkii baa kuu soo boodaya baa kuu soo boodayoo qaab iska harag fiicana hadhowna way hagaajinayaanoo waa aslayaanoo waa qurxinayaanoo waxay ka dhigayaan weel yar caanaha lagu shubayaa caanihiibaa subagiibaaba korka uga soo baxayo wax yaro udgoon caanaha lagu soo shubaana weli uu halkaasay kasii dhadhamayaan aniga markaa dhakada yaa caanihii isfiraarku caanihiiba waxay kharibeenoo imika dee caanaba dhadhami maayaan markii caagad lagu soo shubay caagad xunoo dulli ahoo gebigeedaba one tamus miya la yidhaahdaa yaaba weel caadiya laga dhiganaya maalin walba waa la sii sidaa waa lasoo sidaa waa lasii sidaa waa lasoo sidaa ya markaa dee in wax lagu shubtaba taasi may ahaynba sibraaradaa ay waxaas aynu lahaan jirin iyo dhiil la hogeeyey iyo geed laga sameeyey iyo wax wada udgoonoo hadhowna qaabka loo culo iyo qaabka loo wanaajiyo almuhim qarbadku waa kabiyaha qarbadka waxaa la yidhahdaa kabiyaha lagu shubto ka caanaha lagu shubtana sibraar baa la yidhaahdaa oo isagana siqacarabtu tiraa markaa siqaaga iyo askiyada iyo qirabka irbadu waxay ku kala duwan yihiin midna waa ka biyaha lagu shubto midna waa ka caanaha sida badanna waxaa weyn had jeer qarbadkaa weyn oo qarbadka waxaa laga bixiyey ri weyn iyo riyaha waaweynna dhaadheer maagta yaa laga bixiyey sibraarkana had jeer neef iska yar baa laga bixiya o dee sibraar qarbad leeg yaa qaadi karaya qarbadku waa wax weyn oo culus oo yani qofka marka lasoo dhaaminayo iyo dabeeraha lagu soo raraa lagu soo dhaamiya ama awrteen marka wa aqlig xidh weeyaan baabaka albaabkaaga xidh wadkur waxaad ku sheegtaa allaahi magaca ilaahay wa adfi bakti misbaaxa ka faynuuskaagana baktiyi oo faynuuskana berigii hore waxaa laga shidi jiray faynuus baa la shidan jiray markaa dee saliid baa lagu shidi jiray iyo xaydh iyo shumac iyo wax wadkur ismallaahi magaca ilaahayna xus markaad faynuuska baktiinayso wa awki afka ka xidh siqaa'aka sibraarkaaga wadkur ismallaahi magaca ilaahay ku xus wa khamir dabool inaaka weelkaaga wadkur ismallaahi magaca ilaahayna ku xus walow taridu calayhi aabad ku gudubtid ee sheegaan wax ku gudubtid haddii wax kaloo aad afka ka saarto weydo weelka xataa qori ku gudub shaydaanka uun afka wax ka saaroo qori ku gudub walow tacridu calayhi aabad ku gudubtid ee shay-an aad ku gudubtid <clears throat> axaadiistaasi waxay ku timi siiqatu amar marka masaalix fara badan iyo maaragtay wanaag fara badanna waa inoogu jiraa culimmaduse waxay dee ku qaqo iyagu dariiqadooda ay leeyihiin waa irshaado waa waa iska sunna bay iyagu leeyihiin culimmadu laakiin dan fara badan baa ku jirta oo waxaa ad aragtoo dhan haddii waalkii iska afbannaan yahay waxaa ku dhici kara maaragtay nijaasaa ku dhici karta bahal baa geli kara shayga oo sun leh hadduu doono nebiga calai sala slam weelka kale wuxuuna kaloo yidhi waxaa jirta aafo balaayo wareegaysa oo xanuuna oo wabaa ah oo sanadkii hal habeen bay soo degtaa habeenkaa wax alla wixii weel af bannaan oo aan la daboolin ama biyo afka bannaan ama wax cuntaba afka bannaan ama weel af bannaan bay ku degaysa marka wixii cunay habeenkaa way iska sumoobayaanoo way ku le'enayaanoo waa ku fidnoobayaan markaas haddii xataa weelashu ay maaragtay madhan yihiin waa in la afrogaa weelasha waa in la afrogaado riwaaya waxaa ku timi akfi ulinaa'a weelashana afroga oo afgembiya marka weelkii afbannaan oo wada finisha in jikada lagaga tago waa qalad weeyaan qalad weeyaan bahalaa kuu geli karaya xasharaad iyo masas iyo wax wax dhiba ayaa kuu geli karaya marka xikmaddaas xikamka ku jira waa maxay waxa weeyaan in xanuunka habeenkii soo dega sanadkii habeen soo dega habeenka layska ilaaliyo xikmadda labaad shaydaanka in laga ilaaliyo shaydaanka laftiooda habeenkii ugu shaqaysanaya meesha aa jikadu gelayaayo yaa weelashuu ku shaqaysanayaayo hadduu doono waxbu karsanayaayo meeshiiba fasahaadinaya adigoo halka aad ku shaqaysanaysa ku shaqaysanaya xigmadda saddexaad waxa weeyaan nijaasta dii wuxuu nijaasaadii waxaas ay mari lahaayeen balaayooyin iyo barambarooyin mari lahaayeen dee waa laga ilaalinayaa bahalaha kale ee iyagana dulduulaya waxaasoo dhanba weelkii geli maayaan ayib dabka iyana inaan guriga lagaga tegin oo nebiga calayh salat slam wuxu laa tatruku naara fii buyuutikum xiina tanaamuuna imka waxaad intaa maqlaysaa guri baa gubtey marka waxa weeyaan taxadar ayay u baahan tahay nebiga calayh salatu slam sidaas xataa arrimihii adduunyada uu dadkii maaragtay ugu naxariisanayaayo oo u barayaayo inay faynuuska iska baktiyaan kan iminka laydhkan caadiga ah hadduu baxayo dee dhib ma laha laakiin dhibta uu leeyahay waxa weeyaan inuu koronto cunayo kaa haddii aan dan loo lahayn dee waa in la baktiyaa inuu laydh iska baxo oo uu iska baxo masaajidkaba ha ka baxee dee waa qalad waayo dad baa dee lacag baa ku socota enerjigii buu yuuskaraynaya oo uu isticmaalayaa xoolaha waa mus israafka ah, dee halkaa ku baxaya taas ayaa iyada qalad ah laakiin isagu salaamadiisa alxamdulilah isagu dee waa kaasoo waa iska marwaxaddaa wareegaysa iyo iyo laydhkaasi nabadgelyu leen laakiin waxyaabaha khatartahay waxa weeyaan bahaalahan tawsilada la yidhaahdo ee maaragtay laydhka maxaa l xidhiidhisi maale ya baraysada waxaa soo gaadhsiinaysay dabka kuwaa waa in la kala siibaa waayo hadii jeer qaar baa meel ka dhaawacan qaar baa diirka meel ka hoolmay haddii jiir iska soo maro ama wuxuun isjaagaan bug waxbaa istaabtaan wax ku dhacaan gurigi bay gubi kartaa marka bahalaha lagu dabaysanayo ee imka dhallinyaradan imka kombyuutarka iyo moobeylka iyo dabkooduba aanu ka dhacaynee ku bilaysanna way jiraanoo qaar baa isagoo wixiiba isku wada rakibay moobeylkii ku xidhay oo kii kalena kusii xidhay oo bare laydhkiina ku tallaalayoo ilaa iyo halkaa fiiladu isu daba taalo oo dhegahaba hadduu doono ku hayay waaba seexday war dhegtiisu miyaanay qarxayn dhegtiisani miyaanad qarxayn waa in loo iska ilaaliya korontada la iska debiya oo waxyaabaha inta la kala saaro kombyuutarka iyo laabtoonka iyo mobaylka iyo wixii la kala saaro leyrka la baktiiya sidaas ayaa nabadgelyadu ay ku jirtaa weeyaan albaabadana waa in lasoo xidhaa albaabadana wixii dee nabadgelyadaa dee waa in lasoo xidhaa bismillaahina waa in lagu xidhaa culimmadu waxay idhahdeen waxaa ka mid a ah gawaadhida albaabada gaadhiga laftiisu gaadhigu horta ma guri yarbaa mise waxa weeyaan mise waa daabad gaadhigu oo waxaa la haleeshiinayaa uu eegyahay faraskii mise guri labadaa iyamu shabahaa iyamu shabahaa xaggee ka shabahaa guriga albaabbuu leeyahay albaab buu leeyahay albaabada loo soo xidhayaa guri yarna waayaho miyaan la asixan karayn alaabtiina miyaan eh, qaar kuu oo guri yar miyaanu iska noqon karayn hadduu yar yahay weliba waa guri marka guri buu u dhow yahay marka albaabka marka aad gaariga bismillaahi ku xidho tuuga waxaa laga yaabaa inaan tuugu ka xadin bismillaah baabkina xidho tuugu jebin kari maayo marka waa in albaabada marka la xidhayo gaadhiga albaabada loo xidhayo lafteeda waa inaan la ilaawina bismillaahi waa in lagu xidhaa kitaabka aan hayaamo qorayo laakiin kolle waan akhriyey masaladaasoo guriga iyo gaadhiga dee waxay u dhowdahay maaragtay inuu guri noqdo gaadhigu guri inuu noqdo marka taa lafteeda waa laga faa'iidaysanayaanoo waa la xidhayaa ayib qaala raximah llahu tacaala sheekhu waxa uu yidhi waa afar adabood waman araada nooma ninka doona hurdo inuu seexdo yuqliqu baabahu albaab ku xidhanayaa wa yuukiu waxaa uu xidhayaa wikaaga waxaa la yidhahdaa bahalkayna sibraarka afka laga xidhaya iyo naaska naaska caanaha laga shubo naaskaas iyo maarata lagu xidho ayaa wikaa la ydhahdaa wa yuukiu waa xidhayaa waa dabrayaa siqaahu sibraarkiisa wa yuqadii waa daboolayaa ina'aahu weelkiisa wa yudfi waa baktiinaya siraajahu foynuuskiisa kadaalika xaalu saasoo kale yahay madkuuraadkan ruya waa la wariiyey fi sunani sunanka macnaha dariiqadii nebiga iyo axaadiistii nebiga ayaa laga wariyey oo caninabiy baa laga wariyey sala allahu calayh wasalama ee uma jeedo macnaha qaala raximah allahu tacaala wa kariha axmadu axmed wuxuu karaahiyeystay axmed ibnu xambal raximahullah qaslaliyaddi gacanta in la maydho faraha lasii xasho lasii farxasho lidacaami cuntada in loo sii farxasho ayuu karaahiyeystay waqad warada waxaa ku soo arooray fi lkhabari xadiidna waxaa ku soo abooray qaslul yaddi gacanta in loo maydho loo farxasho lahu cuntada caamka cuntada loo farxasho ayaa xadiis ku soo arooray walacallahu laga yaabee maa saxa inaanu ansixin xadiiskaasi cinda axmeda axmed agtiisa raximahullah kariha axmed axmed alkana farxalkii buu ka hadlayaa <clears throat> kariha wuxuu karaahaystay axmedu imaam axmed qasla lyadi liacaami marka waa riwaaye imaam axmed laga wariyey culimmaduna waxay yidhaahdeen waxaanu u malaynaynaa inuu karaahada ka qaatay xadiiu ibni cabaas radia allaahu tacaala canhu xadiiu cabdulaahi ibni cabaas xadiisuu u wariyey anna rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam kharaja min alkhalaa rasuulka ilaahay baa khalaaga ka soo baxay debaddu ka yimi fa uutiya markaasaa loo kanay bidacaamin cunto fadakaruu lahu lwuduu'a weysay u sheegeen marka waxay dhahdeen weysayso mise ma weysaysanaysaa faqaala wuxuu idhi sala allaahu calayhi wasalama uriidu an usalliya fa atawada uriidu ma waxaan doonayaa an usalliya inaan tukado miyaan doonayaayo fa atawada markaa aan weysaysto ma waxaan doonayaa inaan tukadadii waxbaan cunayaa markaa tawadu'aasay waxay ku fasireen atawada'daas ayaa waxay ku fasireen macnaha faradhaqasho maxaan la fara xaalanayaa macnaha miyaan wuduuga maxay siinaysaan miyaan tukanayaan waxaa kaloo la yidhi maya wuxuu yidhi axmed binu xambal annahu karihahu liannahu min ficli alcaajib dadka cajamta ah ee aan carabta ahayn ayaa sidaa sameeya oo farxasha cuntada ka sheekh la yidhaahdo cali ibnu madiini wuxuu yidhi yaxya ibnu saciid alqadaan baa wuxuu yidhi kaana sufyaan athawriyu yakrahu qasla alyadi qabla acaam sheekhii lafi odhan jiray sufyaan ibnu saciid thawri raxmat ullaahi cala aljamiic yakrahu waa nici jiray qasla alyadi faraxalka qabla acaami inta cuntada loo soo farxasho marka xadiikaasna waxay ku fasireen macnaha wuduugana kii luqawiga farxalkii bay ku fasireen riwaayada labaado imaam axmed laga wariyey waxa weeyaan istixbaabu qasli lyadi qabla acaami wa bacdahu cuntada ka hor iyo kadibba in la farxasho ayaa laga wariyey inay sunno tahay imaam axmed oo sheekh la yhahdo khallaal baa wuxuu yidhi akhbaranaa abu bakr almaruudiyu qaala ra'aytu abaa cabdilaahi abuu cabdilaahi axmed bnu xambal baan arkayoo yaqsilu yadayhi labada gacmood maydhanaya qabla dacaami cuntada ka hor oo faraxalanaya wa bacdahu wa in kaana haba ahaado imaamka calaa wuduu'in weyseba ha qabee sidaas ayaa muqniga uu soo guuriyey iyo tahdiibu sunan iyo kutubtaasaa meselo oo maxaanku idhaahdaa wuxuui waqad warada waxaa soo arooray filkhabari xadiis waxaa ku soo arooray qaslan yadii in gacanta la maydho la farxasho lahu cuntada xadiikaasna marka xadiisku waa culimada daciif bay idhaahdeenoo salmaan alfarisi baa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qara'tu waxaan ka akhriyay fi tawraati <clears throat> kitaabkii tawreed waxaan ka akhriyay anna barakata dacaami cuntada barakadeedu alwuduu waa in la farxasho bacdahu dabadii dabeedna nebigaan u sheegay buu ihi salmaan haddaan ahay fadakartu lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam faahbartuhu bima qara'tu fi tawraati faqaala markaasaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam barakatu acaami alwuduu qablahu walwuduu bacdahu barakatu acaam waxaa weeyaan in la farxasho cuntada ka hor iyo cuntada kadibba oo gacanta la nadiifiyo markaa sheekhu wuxuu walacallahu ma ansaxa waxaa laga yaabaa inaanu ansixin cinda axmeda xadiiskaasi axmed agtiisa inaanu ka ansixin marka xadiiskaas waa runtiisa markaa oo sheekh imaam axmed markii loo sheegay imaam axmed wuxuu yidhi maa xadaa bihi ilaa qays ibnu rabiic ninkii la odhan jiray qays ibnu rabiic mooyaane cid kale xadiiskaa ma sheegin wa huwa wadaadkaasina munkarulxadiisi xadiiskiisa mid la diiday weeyaan aan la xujaysanayn laysa xadiiuhu eh, bishayn xadiis waxba maaha oo waxa weyaan rawa axaadiia munkara xadiis munkar weriyey adigu almuhim xadiis saxiixi mislada kuma iman xadiiska saxiixa ahay ku yimi waxaa weeyaan inuu nbiguuu yidhi nebigu alwudu'u mima masat innaaru waxaa laga weysaysanayaa wixii la kariyey ayaa laga weysaysanayaa marka imaamka imaamu nabowi markuu xadiiskaa fasiraya waxa uu yidhi xamala aljumhuuru alamra bilwuduu'i mima masat innaaru calaa ana almuraada bilwuduu'i qaslu alfami waalkafayni waxaa looga jeedaa alwuduu mima masat innaaru in afka iyo faraha la maydho oo la fara ayaa looga jeedaa marka xadiis kalena waa ku xoojiyey imaamka imaam nawowi oo wuxuu yidhi anna nebiya sala allahu calayh wasalam shariba labanan nebigu wuxuu cabbay caano uma dacaa bimaa'in biyo ayuu u yeedhayoo fatamadmada waa ku luqluqayo wa qaala waxau idhi ina lahu dasaman dufan buu leeyahay canuhu marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa inay sunne tahay haddaad caana cabto dufan leh inaad dee luqluqato waxaa la mida ah markaa cuntadii iyo cabbitaankii saasoo kale markaa waxaa looga qiyaasan karaa farahiina in la maydho culammadu waxa weeyaan ma sunnaa bay idhaahdeen fii qasli liedeyni qabla tacaam wa bacdahu mise sunne maaha dadka qaarba caaday leeyihin dadka qaar oo carabta ka mid ihi maba soo farxalanayaanba iskaga bilaabayaan farahooda haddaanay dhibka ogeyn qaarna hadday suuqa soo marmaraan ama dadka ay isu yimaadoon dadka salsalaamaan farahooda ilaa ay saabuun iyo ku soo maydhaan biyo iyo saabuun waaba ka wiswisayaano faraha ma gelinayaan cuntada waxaan shaki lahay nadaafaddu inay ku jirto faraxalka wax shareecaahoo diidayaana ma jiraan arrin cibaada ana ma aha ee waa arrin caade ah hadday dantaadu ku jirto adigoo uskag weynoo fara uskag lehoo farahaagu jeermis leeyihiin intaad cuntada faraha geliso faraha ku cunto dee waad waxbaha farxalayn hadday dantaadu ku jirto inaad soo farxato farahaaga soo nadiifisana dee sidaa samay marka waa sidaas wax cibaadaa ah oo masaa'il cibaadaad la odhanayo weeyaana ma aha ee waa masaa'il iska caada ah dadkuna dhaqanay kale leeyihiinoo caro badani maba farxalato <clears throat> qaala raximahu llahu tacaala wuxuu ihi wayustaxabu waxaa la sunneeyaa taxwiilu qaslilyaddi taxwiilu qaslilyaddi gacanta maydhitaankeeda iyo farxalka in la wareejiyo min azuhaami sheekha shaarixay wuxuu yidhi saasa asalka ku taalla makhduudadii la helana saasaa ku taalla wa yustaxabu taxwiilu qaslilyaddi macnaheeduna ma cadda wa adunnu fiiha taxriifan waxaan u malaynayaa in la bedelay oo sawaabku yahay wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa tacjiilu qasli lyaddi gacanta maydhitaanka iyo farxalka in loo dedejiyo min azuhaami laga farxalanayo dufanka dufanka faraha ku hadha azuhaamu wazuhmatu waa hilibka markuu yara maxaa laha uu suyacayn mahayne la yar dhiga habeenkii u marxo urta yara uu yeesho haddaan tallaajadii lagu ridin urta yar hilibku yeesho maxaa leedaa suyuc ya waa miiga ayaa wey hilibkii yaraaye marka la dhigay ontoraya isbedelay aadma ontorina dee yar isbedelay masiicuba hilibkaasu yacay khamiira afkaaga kiirir magaala xaajiyo khamiira xaaji xaaji maxamedow afkaaga kiirir magaalka ha waa marxay laakiin urta yare uu leeyahay maxaa la ma urtana ikhtalafat luqaat waayahay maya ur yar buu yar isbedelay in yar waa dufankaa weeyaan markaa waa urtiisii baa isyar bedeshay weeyaan oo <clears throat> markaa zuhaamka hadda wuxuu uga jeedaa waxa gacanta ku hadhay ee urta cuntada urteeda ah weeyaan zuhuma iyo zuhma iyo labadaba waa la ydhaahdaa waa riixu laxmin samiinin muntinin af soomaali hore oo aan maqlay baa jiray malaa meesha wax iga weyne ma joogaane marka af soomaaligii dee waa iga lumay waan ilaawen marka ur yar buu leeyahayoo suyicuna maahaynsi buu noqdaa haa kaas markaa waxa weeyaan in laga dedejiyo oo faraha haddase wuxuu u jeedaa in maxaanku idhaahdaaye la farxasho dufanka laga farxasho ayuu u jeedaa wa yustaxabu tacjiilu qaslilyaddi min azuhaami hmm. wa huwa qasligaasi ama maydhitaanku ashaddu waa daran yahay istixbaaban sunnanimada cinda nawmi hurdada markaad doonayso inaad seexato markaana waa sii sunnanimadiisu waa sii daran tahay buu yidhi faqad warada waxaa soo arooray altaxdiiru digitaan minhu arrintaa laga digayo qofku farihiya ah isagoo dufankii ku leh ama cuntadii cunay aan ka farxalan ee dufanka lahayd inuu seexdo waxaa ku timi digniin baa ku timi liajli alhawaami bahalihii darteed inay bahalo ay maaragtay soo galaan ayib marka in laysku masaxo manaadiisha dhib malaha laha tuwaaliyo wax layskaga masaxo faraha waxa laga wariyey jaabir radi allahu canhu lamaa su'ila can ilwuduu'i mima masat innaar in laga weysaysto wixii dab galay fa qaala waxau idhi laa kunnaa waxaan ahayn zamaana nebiyi sala allahu caleyh wasalam waqtigii nebiga laa najidu maanan heli jirin mila daalika min adacaami ilaa qaliilan horta cuntada aanu helle dufan iyo waxaalihi waa yareen fa idaa naxnu wajadnaahu haddaannu helana lam yakun lanaa manaadiilu manaadiil maanaan lahayn waxaan layska mariyaa mindiil la yidhahdaa ama tuwaalle ama eh, tesh yuugan yar hadda ay wax iska yeelanayaan waxaa laska marinayo marka maanan haysan lam yakun lanaa manaadiilu manaadiil maanan lahayn ilaa akufanaa waxaanu marin jirna gacmaha yaga iyo wasawaacidana dhudhunka iyo aanu marsan jirn jidhkaanu marsan jirna wa aqdaamana iyo gomadaha gomadahaanu ku subkan jirna oo dee nin iska reer miyi ah oo dee qalalan oo dabayl iyo safani ka daashay waa garta reermiyiga soomaalida kuwa weliba abaaraha meelaha siiya abaaraha jooga cad cad weyn oo baruura hadday cunaan jidhka hadday mariyaan mar alle meel subagiiba maray la arki maayo jidhkaa markiiba laqaya idinka ilaa markii horeba labeeman baa iska ken marsane marka taas weeyaanoo jidhkaa laqaya weeyaan lam yakun lana manaadiiru ilaa akufana wa sawaacidana wa aqdaamana an ibni cabaasin ana nabiya sal slam qaala ida akala axadukum acaaman falaa yamsax yadahu xataa yalcaqaha marka waa inuu muudmuudsada farihiina aw yilciqahaa ama uu cid u muutiyaayo cid aan ka yaqyaqsoonayn farihiisa ahaayee ka muudso xataa dheregtay haddaad matala inankaaga yara oo aabe ka muudsahayo faraha kuu muudsado ama islaantaba afka ugel xataa iga muudi ayagoo addoommaday odhan jireen iga muudso adigu waa cuntadii oo iska taallo oo nicmadii meesha ku taallo on inaan maaragtay la maydhinoo markiiba lagula degdegin masaxaad iyo maydhid lagula degdegin weeyaan <clears throat> farahana marka xadiiskuu leeyahay wa cinda nawmi hudada agteeda wa huwa qasligii ashaddu istixbaaban cinda nawmi faqad warada taxdiiru minhu xadiidkaas waxa weeyaan uu ishaarayaa waxa weeyaan min xadiidi abi hurayra qaala qaala rasuululahi sala allahu alayh wasalam man naama wa yadihi hamarun man naama ninkii seexday wa fii yadihi gacantiisa xaalo ay ku sugan tahay hamarun waa wixii dufankii walam yaqsilhu aan iska maydhin fa asaabahu aahey markaa wax ku dhacaan falaa yaluumanna ilaa nafsahu naftiisa mooyaane cid kale yaanu canaananin oo waa dufanki marka reerimiyiga oo kale ugu daranoo habeenkii ma garanaysaa afkii aan si fiicanoo sababayn waxba ku maydhan baad seexanaysaa dee laxna wax ka cuntay ama hilib ka taabatay deedna qofkii isagoo bushin weyn baa aroorti soo toosaya ma dhacdaa mise ma dhacdo oo afka wax ka mareen moogta caara martay iyo bahal baa waxaa weeyaan markaa waa waxaas khatar bay leedahay halway ku raacayaan dufankaas wax badan baa soo raaca dufanka meel alle meeshu dufan ku daatay unu yimaadaa marka xadiidkaas baa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay xasanahu lbaqawiyu fii sharxi sunna markaa sanadkiisu waa calaa shardi muslim hamarkaas xadiiskuu sheegaya sheekh waa kaa man naama ninkii seexday wa fii yadihi gacantiisa kamarun dufan kaga seexday gacanta walam yaqsilhu fa asaabahu shayan wax ku dhiceen falaa yaluumanna ilaa nafs faqad warada waxaa soo arooray ataxdiiru baa soo arooray minhu in laga digay inaan dufanka lagu seexdo liajli alhawaami bahalaha hawaamta bahalahana na waa la yidhahdaa kuwa wax cuna xasharaadka kale yaryarna waa la yska yidhahdaa intaba hawaam baa la yidhahdaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam adab cusub baa ka bilaabanaysa